bsmi اllahi الرxman الraxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay almucdal iyo guud ahaan mabaaxifta inqiطaaca ku saabsan qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala furuucun axaduhaa furuucda keeda hore koowaad alisnaadu اlmucancanu isnaadka mucancanka ah weeyaan ay fii dikri اlisnaadi اlmucancan ayuu ku sheegayaa meeshaan alisnaadu اlmucancanu wa huwa isnaadka mucancanka ah fulaanun can fulaanin weeyaan fulaanun hebel can fulaanin hebel xaggii uu ka warinayo oo isagoo markaa can isticmaalayo waxbuu ka warinayaa can ayuuna uga warinaya ayb miaal ayuu marka tacriif ka dhigay ayb tusaalihii ayuu tacriifka noogaga dhigay alisnaadu lmucancanu wahuwa fulaanu can fulaanin ayb oo sanadka marka raawiga sheekhiisa inuu ka wariyo xadiidka bilafdi can oo uga wariyo sanadka noocaas mucan xadiidka noocaas ama isnaadka noocaas ayaa waxaa la yidhaahdaa almucancan qiila waxaa la yidhi buu yidhi inahu mursalun isnaadka mucancanka waa mursal ayb mursal marka waxaa dhahaya dabcan fuqahadii iyagu wax kastoo munqadica iyagu ay u yaqaaneen mursal inuu yahay kuwa ayaa sidaa dhahaya wasaxiixu sida saxeexase alladii calayhi alcamalu camalka muxadisiintana uu ku dareersaday korkiisa wa qaalahu ljamaahiiruna ay dhaheen jamaahiirta oo min asxaabi alxadiidi ah waalfiqhi waalusuuli jamaahiirta yacni asxaabuulxadiid iyo ahlulfiqhiga iyo ahlulusuulka camalkuna uu ku dareersaday waxaa weeyaan annahu mutasilun annahu xadiidka mucancanka ah ama isnaadkiisu uu mucancanka yahay muttasilun muttasil weeyaan xadiid muttasila bishardi an laa yakuuna almucancinu qofka can ku warinayo xadiidka oo mucancinka waa inuunan ahaanin mudallisan mudallis inuunan ahayn tadliiskuna baab soo socduu ku keeni doonaa iyo bishardi imkaani liqaa'i bacdihim qaarkood la kulankooda suurtagelnimadiisa bacdan qaarka kale ay la kulmeen inay isla kulmeen labada wax kale warinayso ayb wa fi ishtiraadi hubuuti alliqaa'i kulanka ay kulmaan sugnaanshadiisa shardhinteeda iyo wa duuli suxbati suxbada dheeraanteeda qofka wax werinaya can wax ku warinayo ninka uu kaga warinayo inuu saaxiibtinimo dheer la yeeshay wa macrifatihi ku aqoonsashadiisa lagu aqoonsado biriwaayati canhu ka werin uu ka wariyo qofkan uu can uga warinayo inuu riwaayo iyo wax ka warin loogugu yaqaano taa in la shardiyaa intaasoo dhanba khilaafun baa ku sugan yidhi sheekhu halkan wuxuu gelaa alisnaad almucancan marka hore waa kuu tacriifiyey fulaan can fulaan ayuu yidhi haddana qiil buu cabirayo in sanadka mucancanka xadiidka noocaasa inuu mursal yahay laakiin aad buu daciif u yahay sida saxeexana waxaa weeyaan inuu mutasil yahay oo sanadka haddii can ay ku jirto fulaanun can fulaan can fulaan canta waxba kama dhibayso itisaalay keeni mutasil horaan u soo marnay waa xadiidka isnaadkiisu go-naansho aynan ku jirin laakiin wuxuu leeyahay waa in laba shardi la helo shardi waxaa weeyaan an anlaa yakuuna almucancinu mudallisan anlaa yakuuna almucancinu mudallisan qofka canta dhahayaa la fiirinaa waa inuunan mudallis ahayn haddii mudallis uu yahay oo tadliis lagu sheegay canna uu ku warinaayo itisaal ma lagu xambaarayo waa inqiaaca lagu xambaaraya inqiaacuna waxaa weeyaan weliba inqiaacaasi inqiaac khafi ah jeli ma ah maxaa yeele ma la fahmi karo ninkii sanadka kor ka fiiriyo fulaan can fulaan labadan qof mis la mucaasaroodeen haa ma wada kulmeen haa mis ma la fahmi karo marka laakiin maadaama raawiga tadliis lagu sheegay ee wax isku duuduubis iyo wax mugdiyeyn lagu yaqaano eraygan oo isticmaalayna can iyo qaalo ay tahay oy suurtagal ku tahay inqiaac iyo itisaal labadaba ixtimaali karo ayaa waxay yidhaahdeen ninku hadduu mudallis yahay maka yeelayno oo itisaal ku xambaari mayno shardiga labaadna imkaanu liqaa'i bacdihim bacdan labadan qof ninkan can uga warinayo sheekhan sheekha iyo ardaygan waa inay suurtagal tahay inay wada kulmeen imkaanu liqaa kulan waa inuu suurtoobahay haddaanu inay kulmeen uunan suurtoobaynin inqidaac baa itisaal ma lagu xambaaraayo markaas sheekhu hadda marka wuxuu cabbiray fiiri marka imkaan labadan qof inay wada kulmaan inay suurtoobayso inay sugnaato liquhu inuu sugnaado masaa'il khilaafiyu ku daray hubuud iyo imkaan labay kale yihin suurtagal ma tahay labadan qof inay wada fadhiisteen oo ay wada kulmeen oo wax kala qaateen hadday suurtagal hadday suurtagal tahay tadliisna uu ka nabad galo waa isku waafaqsan yihiin badanaa culamaa ulxadiid in lagu xambaaro itisaal sanadkaas ee mucancanka mucancanka ah in laakiin lasoo sugo labadan qof inay kulmeen see lagu sugi karaan walow maratan hal mar waa in la ogaado ninkan inuu ninkan la kulmay sida lagu ogaan karo waxay tahay riwaayaadkiisa waxaa lagu arkay riwaayo ka mida samictu xadaanii akhbaranii isagoo dhahayo hal mar haddii sidaa la helo mar dambe hadduu can kaga wariye dhib ma laha ila waa sugnaaday liqaaga markaas ayb marka alimaamu nawowi diqaa ku jirta cibaaraadkiisa wuxuu leeyahay wاsaxiixu اladii calayhi اlcamalu camalka sida uu ku dareersaday wa qaalahu ljamaahiiruna ay dhaheen min asxaabi اlxadiidi wاlfiqhi wاlusuuli ah annahu mutasilun sanadka mucancankaa inuu mutasil yahay saasay sheegeen bishardi an laa yakuuna almucancinu qofka cancanaynayo waa inuusan ahaanin mudelisan mudelis waa inaanu ahaanin shardigaa waa in la helaa wa bishardi imkaani liqaa'i bacdihim qaarkood la kulankooda suurtagalnimadiisa bacdan qaarka kale ay la kulmeen labada kale werinayso waa inay inay isla kulmeen inay suurtoobayso markaa kadib buu masaa'il khilaafa tilmaamayo wuxuu yidhi wafi ishtiraadi hubuuti liqaa'i liqaha iyo isla kulmidda suurtagalnimadeeda sugnaanshadeeda yacnii fi ishtiraadi hubuuti liqaa'i liqaha ama la kulmitaanka sugnaanshadiisa shardinteeda khilaaf baa ku jira yani wafi ishtiraadi hubuuti liqaa'i khilaafun baa ku sugan in la shardiyo sidaas oo alimaamu albukhaari iyo caliy bnu lmadiini iyo ayagu waa shardinayaan in ay sugnaato oo waxay leeyihiin sanad mucancana oo raawigiisu ou can ku warinaayo ma aqbalayno walow mudallis iyousanba ahaanin raawigeed ma aqbalayna ilaa la helo liqaa inuu sugnaado walow maratan ba ha ahaato hal mar haddii uu liqaaga sugnaado waxaan ku xambaaraynaa inta kale itisaal laakiin haddii la garan waayo oo e, liqaa uu sugnaan waayo waa ka istaagaynaa qaar baa waxay yidhaahdeen imaam alimaamu albukhaari shardigaas wuxuu u shardiyey acla saxiix oo wixii un saxiixiisa uu ku warinayo ayuu u shardiya laa asla saxiixi aclaa saxiix iyo aslu saxiix waa kala gedisnaanayana ogow waxay leeyihiin saxiixa kuwa kan ugu darajada sarreeya oo isagu uu saxiixulbukhaariga ku warinaayo ayuu shardigan u shardiyey amaa saxiixu saxiix ma tahay shardigan u shardin maayay dhaheen tadriibu raawigana imaam eh, suyuudi waa sheegayaa qiila ilaa ana albukhaariya laa yashtaridu dalika fii asli sixati bal iltazamahu fii jaamicihi wabnu lmadiniyina yashtariطuhu ibnulmadini baa aslu saxo u shardinaya saas ba ayaa la yidhi buu laakiin warkaasi saxiix ma aha maxaa yeelay alimaamu albukhaari laftiisa aslu sixo u shardina axaadiid waxaa laayaa aan bukhaariga uunan ku soo warinin markii la weydiiyeyna uu cilleeyey sababkuu ku cilleeyena ay tahay cadamu hubuuti alliqaa liqaa baan sugnaanin darteedu ku cilleeyey marka ka bax imaamu lbukhaari marka saxiixnimadowba u shardinaa hubuut liqaa sanadka mucancanka ah cali ibnu lmadinina sidoo kale waay sida dadaalka uu ku jiray axwadka ana saas waay oo iyagu ay ku tageen ayb alimaamu muslim laakiin khilaafka geeskiisa kale alimaamu muslim isaga ma shardinayo oo wuxuu ku egyahay isagu imkaanu liqaa'i bacdihim bacdan labadan qof suurtagal ma taha inay wada kulmaan oo casriga iyo waktiga ma kulmiyey haa bis waa marka tadliiska unba isagoo ka fiirina haddaanu mudallis ahayn labadoodana ay isku casri nool yihiin ilaa hadday mucaasaro ay ka dhaxayso way kulmi karaan walidaalika isaga waa qaadanaa marka xadiidkaas waana saxiix yeelaya ijmaacowna xikaayoodayba qabla dadkan wuxuu leeyahay liqaaga shardiyey intaynan shardigaas la imaanin ka hor ijmaacaaba jiray oo alimaamu albukhaari buu ka wadaa baa layidhi cidda ijmaaca waa burburisay uu leeyahay iyo iyo cali bn almadiini iyo dadka uu weeraraayo aaduu marka muqadamada ugu weeraray imaam muslim qowl oo wuxuu yidhi mukhtarac ahoo cusub waaye oon looga horreynin ijmaac iyaga ka horreeyeyna qarariyeen buu yidhi muqadamada marka war dheer iyo baxi dheer ayuu galay adilo iyo aaad yacni adilo oo eh, xadiidi ah na waa keenay adilo markaan leenaha macnaha waxyaaba iyaga uu ku laaziminayona waa keenay inkastoo laga wada jawaabay waxa uu ku laaziminayo ayb calaa kullin shardiga muslim uu shardinaayo sanadka mucancanka uu u shardinaayo waxaa weeyaan an laa yakuuna raawiihi mudallisan bis iyo wa an yaqaca atacaasuru fii maa baynahum tacaasur inuu dhacay dhexdooda labada haddii la helo waa laakiin bukhaari waa inaanu qofka mudallis ahayn tacaasur inuu jiro liqaa'na waa inuu sugnaado walow maratan ila dad isla mucaasarooday oon wada kulmin waa jiraane adiga hadda gees baad adduunka kaga nooshahay nin sheekoo gees kale kaga noola weligiin aad cidnan kulmin waa jiri karaa marka bukhaari liqaa' buu kusii daray shardigiisaa marka aad ixtiyaadka ugu jiraa wafi ishtiraadi hubuuti liqaa'i liqaha sugnaanshadiisa shardinteeda baa ku sugan wa duuli suxbati wa fi ishtiraadi duuli suxbati saaxiibtinimada qofkan ou qofka uu can uga warinayo saaxiibtinimadoodu inay dheeraatana khilaafun baa iyadana ku sugan oo sidaa in la shardiyayo qaar baaba bukhaari shardigiisa xagga ka sii marayba oo waxay yidhaahdeen ninkan can kaga warinaya ninkan waa inay muddo dheer inuu la saaxiibay hadduu waqti yar un la kulmay xataa ma ku filnay laakiin shardi tashadud ku jira wa macrifatihi wa fi ishtiraaطi macrifatihi <clears throat> macrifadiisa iyo ku garashadiisa isaga yacni aqoonsashadiisa qofkan mucancinka ah in lagu garto shardinteeda biriwaayati riwaayo canhu sheekhan uu ka wariyo in lagu aqoodana khilaafun baa iyadana ku jira qaar baa waxay dhahayaan waa in ninkaani ninka uu can uga warinaayo inuu wax ka wariyo waa in lagu yaqaano haddaan lagu aqooninoo nin hal mar ama laba mar uun wax ka wariyo uu yahay socon maysa intaaba isagoo khilaaf baa ku jiro minhum culimmadii waxaa ka mida man lam yashtarid midaan shardinninba shay-an waxba oo min daalika kaagaas ah saddexdaanba midaan shardinaynin baa culimmadii ka mida muslima weeyaankaas wa huwa madhabu muslimin muslim madhabkiisa waa ibn اlxajaaj huwa madhabu muslim ibni اlxajaaj idacaa wuxuu sheegtay alijmaaca ijmaac fiihi yani masaladan dhexdeeda inaan intanba la shardinaynin buu ijmaac ku sheegtay dad mucaasiriinoo hadda axaadiista wax ka qorqoro yaa waxay qoreen mas'aladan saan mashhuurka u ah yaa waxay yidhaahdeen muslim iyo bukhaari maba isku haysaninba mas'aladan culammada xadiidka dhammaantoodna ijmaaca ku guntamay madhabkaas muslim cidda oo muslim radinayana bukhaari iyo cali bn lmadiini maba ahanba oo culammada xadiidka maxaa ku dhacaya layidhi marka waxay yidhaahdeen qaadi ciyaad laga bilaabo ilaa iyo wakhtigan albaani ku geey wax unbay iska soo guurguuriyeenay masale yacnii ay iska taqliidsadeen un qaadi ciyaad iyo ibnu salaax iyo ibnu kaiir iyo ibnu xajar iyo e, raggii ka sii dembeeyey unbay iskaga daydeenoo masaladan khilaaf baa ku jiro ayay iska xikaayoodeeno wax khilaafaba kuma jiray dheheen ayb wax macno laho ninkaas uu keenayna maba jiraan waa iska macnay waa uu falsafadeeyey war badan buu ka buuxiyey risaalada mima laa daa'ila taxtahu masale marka ay intaana culamaa khilaaf ka xikaayoodeen nin hadda joogo sow ijmaac u sheego way dhib badan tahay waa naqli culumtaan marka waxyaabahaas oo kale waa min baabi khaalif tucraf dadka khilaaf waa lagu baranaa qofka ninka nin hadduu dadka khilaafo wixii dadku yaqaaneen waxa ka duwan ou la imaado waa la baranaya waa un baabkaas adda wax cilmiga kuma dhisna ayb waa madhabka marka iddaca alijmaaca fiihi wa minhum waxaa ka mida ah man sharada qolo shardisay alliqaa'a liqa waxdahu keligiis qolo shardisana waa jiraan bukhaari iyo calimu lmadiini wa qowlu lbukhaariyi wabni اlmadiniyi wاlmuxaqiqiina weyaan iyo muxaqiqiinta qowlkooda wa minhum culimmadii man baa ka mida ah sharada shardiya duula suxbati saaxiibtinimadu inay dheeraato qaar baa iyaguna sidaasi kusii daray oo sidaa markaa shardiyey oo aan ku gaabsaninba liqa ha sugnaada aan ku gaabsanayn abulmudafar samcaani waa kuwaas abulmudafar samcaaniga qawaadiculadillaha iyo iska leh oo usuuligana ah fiqigu ayaa isagayaa haalibka ah wa minhum culimmadii man baa ka mida sharada shardiyey macrifatahu qofka in lagu ogaado oo lagu garto raawigan mucancinka ah biriwaayati riwaayo canhu sheekhan uu can uga warinayo riwaayo uu kaga wariyo waa in lagu aqoonsado oo lagu yaqaano abuu camrin iddaani ayaa isaguna sidaa qaba abuu camrin iddaani kitaab xadiidna waa leeyahay qiraa'aadkuusu ku badan yahay iyo culuum ayb ayb masaladaa marka sanadka mucancanka halkaas uga baxay khulaasadeedana waxaa weeyaan fulaanun can fulaan itisaalaa lagu xambaarayaa haddii la helo haddii yacnii raawigu uunan mudallis ahayn bishardi an laa yakuuna raawi mudallisan shardiga kalena waa in uu sugnaado liqaha ama ay suurtagal ay noqoto imkaanu hubuut imkaanu liqaa'i bacdihim bacdan in la helo ayb waa un asal ahaan xadiidku saas sax waa ku noqona laakiin sida wanaagsan ixtiyaadku ku jiro hubuut liqana waa lagu daraya sida bukhaari iyo caligu wadiye wakaura fii hadihi اlacsaari isticmaalu can fi lijaazati wakaura waxaa batay fii hadihi alacsaari casriyadan dhexdooda isticmaalu can can isticmaalkeeda fi lijaazati loo isticmaalo faidaa qaala faidaa qaala axaduhum midkood haddii uu yidhaahdo faidaa qaala axaduhum midkood haddii uu yidhaahdo qara'tu calaa fulaanin hebel baan ku aqriyay korkiisa can fulaanin isagoo ka warinaya famuraaduhu ulajeedkiisu annahu rawaahu canhu uu ka wariyey waa bilijaasati buu uga wariyey cantii marka markuu ka soo hadlay iyo wuxuu kuu tilmaamayaa isqilaax mutaqadimiin iyo mutaakhiriin ku kala baxayaan dadkii hore saddexdii qarni wixii gaarayay iyo ka hor ayagu canta sanadka mutasilkoo saan aan usoo taxqiijinay u isticmaali jireen laakiin waqtiyadii dambe muta'akhiriinta can waxay u isticmaalaan iyagu ijaazada ijaazadii can u isticmaalaan walidaalika marka muta'akhiriinta haddaad ku aragto iyagoo can isticmaalayo ijaazo bay xadiidkaa kusoo qaateen w macnaheedu wa kaura waxaa batay fiiha marka can kastaaba inaad yani isaga xambaarta samaac ma aha qasab maan ijaaza inuu kusoo qaadayaa muta'akhiriintu ku badanba wakaura waxaa batay fii hadihi alacsaari casriyadan isticmaalu can isticmaalkeeda fi lijaazati loo isticmaalo ijaazada dhexdeeda lagu isticmaalo faidaa qaala axaduhum midkood haddii uu yidhaahdo qara'tu calaa fulaanin can fulaan famuraaduhu ulajeedkiisu annahu rawaahu canhu uu ka wariyey waayo bilijaazati inuu uga wariyeyb ahaanii faraca labaad idaa qaala haddii uu yidhaahdo xadaana zuhriyu ana bna almusayab xadaahu bikada idaa qaala haddii uu yidhaahdo raawigii xadaana zuhriyu zuhri baa noo sheegay ana bna اlmusayab ibn اlmusayab xadaثahu bikada kaa iyo kaa inuu sheegay aw qaala ama waxa uu yidhi qaala bnu اlmusayab kada aw amase facala kada ayb xadaana الزuhriyu ana bna اlmusayab qaala kada ana bna اlmusayab facala kada aw kaana bnu اlmusayab yafcalu wuxuu samayn jiray washibha dalika kaa waxay la mida faqaala axmed bnu xambal wajamaacatun waxay dhaheen laa taltaxiqu anna annadu ma haleelayso ayb iyo washibuhaa wax iyada la midka ah bican can ma haleelayso bal yakuunu munqadican buu noqonayaa annada xataa yatabayana asamaacu ilaa samaacu ka caddaado halkan marka sanadkii mucancankaasuu kama soo hadlin sanadkii mu'an'anka ah annadii buu hadda ka hadla anna anna iyada ka waran iyo can isku mid miya imaam axmed wuxuu leeyahay maya annada iyada itisaal ma lagu xambaaraayo canta laakiin itisaala lagu xambaara haddii shuruudii aan soo sheegnay la helo taxqiiquna wuxuu ku jiraa annada khabarkeedaa la fiirina annada khabarkeedu haddii uu yahay wax qofkan sidan dhahayo inuu joogay ay suurtagal tahay canay la mid tahay haddaynan suurtagal ahayna la mid ma aha taxqiiqu marka saas markuu leeyahay anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ee kadib markaa uu sheego waxa uu sheegay ninkaani ma joogi karaa mise ma joogi karo hadduunan joogi karin maalan nin taabici baa wuxuu yidhi anna ama nin baa yani qof aanay isku casri ahayn ama ay dhici karto wax ficil dhacdo ounan joogin ayuu ka warramay oo maalan musayabaa wuxuu yidhi anna caa'ishata maalan wuxuu tilmaamay kadib oo wuxuu sheegay ficil xilliga rasuulka dhacay ayb ana caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama facala kada wakada ficilkaa marka annada khabarka u noqonayo ibnulmusayab suurtagal maaha inuu joogay riwaayana hadda annadu alfaad ma ahan yacnii alfaad اladdaa gelaysa ma aha saa darteed marka inqidaacaa lagu xambaaraa laakiin hadday suurtagal tahay inuu joogo qofka annada dhahayo khabarkeeda iyo isaga inuu yacnii mulaabaso uu ku leeyahay ama joogitaan ama tacaasur hadduu ku leeyahay oo kalena cantay la mid tahay sidaasay dhahaan ayb wuxuu leeyahay marka aلثaanي ida qaala xadaثana الزuhriyu ana bna الmusayب xadaثahu bkada aw qaala ama wuxuu yidhi qaala bnu الmusayب kada aw facala kada aw kana bnu الmusayب yafcalu washibha dalika faqaala أxmed bnu xambal iyo wajamaacatun waxay dhaheen laa taltaxiqu anna iyo washibhuhaa bican ma haleelaysa bal yakuunu munqadican buu noqonaya xataa yatabayana asamaac ilaa samaacu markaa uu ka caddaado samaacu waa maxay samaacu dalika alkhabar bicaynihi min jihatin ukhraa dhinac kale inuu ka sugnaado ayuu saasay dhahayaan ayb waqaala aljumhuuru jumhuurna waxay yidhaahdeen anna kacan oo kale way waqaala aljumhuuru waxay yidhaahdeen anna annadu kacan oo kale way wa mutlaquhu yacnii kiisa la sii daayeyna maxmuulun cala asamaaci baa lagu xambaarayaa bishardi lmutaqadimi annada la ilaaqayna waxaa lagu xambaarayaa cala asamaaci baa lagu xambaarayaa bishardi lmutaqadim muxuu aha shardu lmutaqadimka raawigu inuunan mudallis ahayn iyo imkaanu alliqaa liqaa inuu suurtagal yahay cinda muslim cinda albukhaarina hubuutu liqaa ku dara shardigii aan soo marnay baa lagu annadii marka lagu dareerinaya marka anna iyo can isku mid cinda aljamaahiir marka uu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay qaacidadu waxay tahay buu leeyahay qaala wاlqaacidatu sharaxa meeshaa dhayb wاlqaacidatu ana araawi idaa rawaa xadiidan hadduu warinayo fiihi qisatun ow waaqicatun xadiidku haddii uu warinayo qiso ama dhacdo ayuu raawigu warinaya fain kaana adraka maa rawaahu qisadaa hadduu soo gaaray bian xakaa qisatan waqacat bayna الnabiy sal ا ly slam wa bayna bacdi asxaabihi wa bayna bacdi asaxaabati qiso nebiga iyo saxaabada qaar ka dhacday buu warinaya wاraawi lidaalikana raawiga kaa warinayana saxaabiyun waay adraka tilka alwaaqica waaqicadaas soo gaaray fahiya maxkuumun lahaa bilitisaali itisaala loo xukuma saxaabi isagu qisadaas soo gaaray ayaa anna saasoo kale ku wariyey itisaala isaga loogu xambaara wain lam yuclam yaanba la ogaanin annahu shaahadahaa inuu goobjoog ahaa yaanba la ogaanin yacnii inuu goobjoog ahaa yaananba la ogaanin eh, eh, ayb wain lam yudrik tilka alwaaqicata waaqicada haddaanu soo gaarin fahuwa mursalu saxaabiyun saxaabigi waxaa la hubaaba dhacdadaa inuunan joogin maalan nin gadaal ka dhashay saxaabadii yaryarayd oo kale ibnu cabbaas oo kale ayaa wuxuu ka warramay qiso yacnii nebiga markii la soo bixiyey qiso dhacday ama waaqico dhacday ayuu ka warramay ibnu cabbaas inuunan joogin waa ognahay uunan shaahidin qisadaas maxaa la dhahaa marka midaasoo kale mursal oo kale waa la aqbali jiray laakiin yani midda haddii laakiin raawigu ay dhici karto inuu qisadaa goobjoog u ahaa laakiin aan la ogeyn itisaal ayado lagu xambaara war male xataa mursal saxaabi lama dhahayo <clears throat> wain kaana raawi taabiciyan raawigu waaba taabici saxaabi maba aan waaba taabici qiso wuxuu ka warramaa nebiga asxaabtiisa dhex martay anna ayuuna isticmaalayaa fahuwa munqaicun waa ka marka waa munqaic wain rawa taabiciyu can اsaxaabiyi qisatan taabiciga hadduu ka warinayo saxaabiga qiso adraka wuquucahaa isaga uu joogay taabiciga saxaabigu maanta ka warinaya qiso qisadaana waa joogay famutasilun wakada in lam yudrig wuquucahaa ma aanu soo gaarin dhicitaankeeda walaakin asnadahaa lahu laakiin saxaabigiibuu u tiiriyey waa nabad wailaa haddaanu saxaabiga sanad uga dhigin famunqaicatun waa munqaico qaacidada marka waa taasa halkaasay kugu taalaa ayb marka qaacidadu marka sidaa saa sidaasay noqonaysaa sanadka mu an ah ama yacni midkan annada lagu warinayo annada laftirkeeda suyuudi wuxuu leeyahay wakhtiyadan dambe waxaa qaalib noqday annada in loo isticmaalo fi ijaazati sida can oo kale aلثaaliثu masalada saddexaad altacliiqu اladii yadkuruhu اlxumaydiyu wagayruhu fii axaadiiثa min kitaabi اlbukhaariyi sanada xadiidka mucallaqa buu rabaa inuu gala halkan aلثaaliثu farca saddexaad altacliiqu tacliiqa aladii yadkuruhu اlxumaydiyu xumaydi ou sheego iyo wagayruhu iyo kayrkiis fii axaadiiثa ou ku dhex sheego axaadiiث fii axaadiiana ku dhex jirta dhe axaadiid ka mid ah min kitaabi lbukhaariyi kitaabi bukhaari kitaabkiisa ka mid ah wa sabaqahum ouna uga hormaray biisticmaalihi isticmaalkaas yani ta axaadiidkaasoo kale in tacliiq lagu magacaabo wa sabaqahum biisticmaalihi wa sabaqahum ou xumaydi iyo ayrka uu uga hormaray biisticmaalihi isticmaalka xadiidkaa loo isticmaalo mucallaq ahaan loo isticmaalo ou addaara qudniyi uga hormaray suuratuhu suuradiisa waxaa weeyaan an yuxdafa in la gooyo min awalil isnaadi isnaadka awalkiisa waaxidun mid iyo fa aktar ka badan <clears throat> halkan wuxuu rabaa inuu tacliiqa ka hadlo marka wuxuu leeyahay tacliiqa xumaydi uu sheego xumaydigan marka aljamcu bayna saxiixayn uu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslim iyo jam ururiyin marka wuxuu leeyahay ziyaadaad iyo nawaa waa ku daray waana ka soo hadalnay tacliiqaha marka xumaydi iyo kayrkii ay sheegaan fii axaadiida axaadiid dhexdoodana ku ahaatay min kitaabilbukhaariyi ka mida ah, axaadiid kitaabka bukhaariga ku jirto ayaana mucallaqaadku ay ku dhacday markaas istidraad yar geliyey wuxuu yidhi wasabaqahum biisticmaalihi daara qudniyu wasabaqahum uu uga hor maray biisticmaalihi tacliiqaas isticmaalkiisa yani axaadiidta nooca in mucallaq lagu magacaabo isticmaalkeedana uu uga hormaray addaara quniyu daara qutni oo uga hormaray waa looga horreeyey yani xumeydi inuu mucallaq axaadiidta yacni mihaalka soo socdo nooca soo socdo in mucallaq lagu magacaabo xumeydi waa looga horreeyey oo daara qutni baa uga horreeyey oo isagaasaa mucallaq ku magacaabayba axaadiidtaas suuratuhu suuradiisa waxaa weeyaan an yuxdafa in la gooyo min awalilisnaadi isnaadka awalkiisa waaxidun mid iyo fa iyo wax ka badan mucallaq marka waxaa la yidhahdaa maa xudifa wixii la jaray min mabaadi'i sanadihi sanadka bilowgiisa laga jaray waaxidun aw akar hal ama wax ka badan wakaanahu yacnii waaba isaga oo ma'khuudun laga qaatay min tacliiqi iljidaari aw ialaaqi derbiga xiritaankiisa aw ialaaqi ama furiinka in la xiro liqaطci اlitisaali maxaa loogu magacaabana liqaطci اlitisaali yacnii xiriirka iyo itisaalka go-naantiisa darteed waxaan ma xiriirowa oo way go-an yihiin marka tacliiqu alaaq marka alaaqii baa wax lagu xiray lama xiriirinin waxbaa lagu xiray waxa hadday dhacaan waa dhacay haddii la waayo ma dhacaayo ayb xadiidkiina itisaalkii maadaama uu ka go'ay waa laalan yahay sida dalaaqaasi uu u xihan yahay ayuu isaguna u xihan yahay ayb waistacmalahu bacduhum qaarkood way isticmaaleen <clears throat> mucallaqi fii xadfi kuli isnaadi isnaadka dhammaantiis oo la jaro unbay ayay mucallaq u isticmaaleen ka qowlihii oo kale qaala rasuulu llahi sal l l slam adaa waxaa tiri qaala rasuululahi sal l slam mucallaq waayay dheheen mar haddii sanadka kulligiisba la gooye ow amase qaala bnu cabbaas ayuu yidhi raawi qofkiibaa wuxuu yidhi qaala bnu cabbaas sanad dhan waa la jaray aw caaau qaala caaau buu yidhi aw hayruhu ama hayrkii ayuu sheegay kadaa saasuu la mid yahay aw hayruhu kadaa ama hayruhu baa wuxuu yidhi kadaa sidaa buu yidhi buu dhahay wa haada tacliiqu tacliiqan lahu xukmun saxiixi buu leeyahay intaa marka tacliiqa suuradiisa markuu kuu sheegay ama tacriifkiisa sanadka awalkiisa in mid laga gooyo iyo ka badan waa awalnimada waa shardi hal mid iyo ka badanna waa iyadu waxaa weeyaan tacriifkaa ku kaamil noqonayo kadibna markaa wuxuu ku daray qaar inay u isticmaaleen sanadka kulli marka la gooyo un inay mucallaq mucallaq u isticmaaleen laakiin tacriifka hore haalibo mid ama ka badan oo min mabaadii sanad sanadka awalkiisa laga jaraayo ayb marka wuxuu leeyahay ayb wahaada tacliiqu xadiidka mucallaqa maa xukmuhu ayuu halkan raba inuu ka galo wahaada tacliiqu tacliiqaani lahu xukmu saxiix buu leeyahay laakiin waa goormana muطlaq ma ahna ogo warkaan lahu xukmu saxiixi buu leeyahay haddii lagu dhex sheego fii kitaabin iltuzimat fiihi sixatu kitaab sixa loo laasimsaday haddii lagu dhex sheego fii xukmi saxiix oo wataa cinda haada yani mualif mualifka agtiisa ayb macnuhu saas waa iska jir marka maalan tacliiqaadka abu daawuud oo kale ku jira see la dhaha ma waxaa la leeyahay wahaada tacliiqu lahu xukmu saxiixi maya abu daawuud isaga ma laasimsanin inuu saxiix keliya meeshaas ku sheego kitaabka mar haddii kitaabku ounan ahayn kitaab saxa loo laasimsaday tacliiqa lagu dhex sheegaa xukmu saxiix uu leeyahay ma la dhihi karo laakiin bukhaari ka warran marka tacliiqa ku jira saxiixulbukhaariga waa kitaab saxa loo laasimsaday haddii uu marka tacliiq ku dhex sheego oo siiqatuljasmi wato lahu xukmu saxiix waana soo marnay wa qaala abu hurayra iyo hadduu dhaho ilaa abu hurayra waa ka ansaxay saa baa la dhahaya wahada tacliiqu tacliiqaani lahu xukmu saxiixi buu leeyahay saxiixa xukunkiisa oo haddii lagu dhex sheegay kitaab marka sixa loo laasimsaday kamaa taqadama sida soo hormartay <clears throat> fii nawci saxiixi sida noogu soo hormartay walam yastacmiluu ma aynan isticmaalin atacliiqa tacliiqa fii hayri siiqati اljasmi siiqat اljasmi waxaan ahayn dhexdiisa kuma aynan isticmaalin siiqatu tamriid hadduu ku yimaado tacliiq lama dhahaayo rabaa inuu dhaho oo siiqaةuljasmi keliya un um waxay ku yimaadaa tacliiq la yidhaahdaa laakiin warkaa waxaa weeyaan waa waa ma badna walam yastaxmiluu muxadisiintu ma aynan isticmaalin atacliiqa tacliiqa fii hayri siiqati اljasmi siiqatuاljasmi <clears throat> waxaan ahayn dhexdiisa kuma aynan isticmaalin ka yurwa oo kale can fulaanin kada ka yurwa can fulaanin kada wayuqaalu canhu wayudkaru wayuxkaa washibuhaa kuwa noocaasoo kale iyagu tacliiq umaynan isticmaalin maadaama siiqatu tamriid ay ku timid bal khasuu way gaar yeeleen bihi tacliiqa siiqat aljasmi unbay u gaar yeeleen ayay ku gaar yeeleen ka qaala wa facala wa amara wa nahaa wadakara oo kale waxakaa oo kale walam yastacmiluuhu ma aynanna u isticmaalin fiimaa saqada waxa uu dhaco wasadu isnaadihi isnaadka dhex bartankiisa wixii ka maqanna oo ka dhacana uma aynan isticmaalin oo kaa munqadica layidhaha mucallaq lama dhaho <coughs> middan dambe waa layska fahmayaa sanadka dhexdiisa haddii qof uu ka maqan yahay munqadica la yidhaahdaayo lama dhaho mucallaq laakiin middan uu leeyahay wixii siiqatuljasmi unbaa mucallaq la dhahaayo siiqatu tamriidka mucallaq lama dhaho laguma waafaqsana ayb xaafid alciraaqi wuxuu leeyahay waqad istacmalahu hayru waaxidin min almuta'ahiriin fii hayri اlmajzuumi bihi muta'ahiriinta wax ka badan mid wax ka badan ayaa waxa siiqatu tamriidka oo yacnii aan la jezminin ayay tacliiq ku tilmaameen ay ku magacaabeen minhum alxaafid abulxajaaj ilmizi ayaa ka mid ah xaydu awrada fi laraaf kitaabkiisa adraafta waa tuxfatulashraafkee wuxuu soo arooriyey maa fi lbukhaariyi waxa ku sugan oo min daalika siiqatu tamriidka ku yimid mucalliman calayhi isagoo calaamad uga dhigayo calaamata tacliiq isagoo markaa calaamatu tacliiqa siinayo oo markaa calaamatu tacliiq uu ku dhigayo saas calaamaddaas marka uu siiyey bal ilmusanifu wuxuu yidhi marka nafsuhu alimaamu الnawowi musanifku isagee bal alimaamu الnawowi nafsad ahaantiisa yaa awrada fi riyaad riyaadu saalixiinka wuxuu ku soo arooriyey xadiida caaئiشha umirnaa an nunzila الnaasa manaasilahum wa qaala wuxuuna yidhi dakarahu muslimun fii saxiixihi tacliiqan saasuu yidhi feeri fa qaala waxa uu yidhi wadukira can caaisha somaarg markaa muslim marka umirnaa an nunzila annaasa manaasilahum siiqatu tamriidow ayuu ku keenay oo wuxuu yidhi imaam muslim wadukira can caaisha waxaa laga sheegay alimaamu nawowina riyaadkii mas'aladan laftirkeeda siiqatu tamriidkii ku timid ayuu wuxuu yidhi waa tacliiq ereygan u isticmaalay middan hadda uu leeyahay eh, uu diidaya ayuu isticmaalay taa waa isilaax shaa'ic haddii marka midda siiqatu tamriidka iyo siiqatuljasmigaba haddii loo isticmaalo tacliiq waayo la wada yidhaha wax dhibaataa ma laha ayb oo midda siiqatuljasmiga kuma gaar aha ayb <coughs> walam yastacmiluu ma aynan isticmaalin atacliiqa tacliiqa fii hayri siiqati اljasmi waxaan ahayn uma aynan isticmaalin dhexdiisa <clears throat> ka yurwaa can fulaanin kada wayuqaalu canhu wayudkaru wayuxkaa iyo washibha oo kale uma aynan isticmaalin kuwaas bal khasuu bihi tacliiqii waxay ku gaar yeeleen bisiiqati اljasmi waxay siiqat اljasmi ku yimid ka qaala wafacala waamara wanahaa wadakara waxakaa ibnu salaxna sidaasuu sheegay laakiin waa loo isticmaalaa labada noocba tacliiq waa la yidhaahdaa alraabicu masalada afaraad idaa faraca afaraad idaa rawaa bacdu اhiqaati اdaabiqiina alxadiida mursalan wa bacduhum muttasilan idaa rawaa haddii uu wariyey bacdu hiqaati hiqaadda qaarkood addaabitiina ee dabdiga leh alxadiida xadiidka haddii uu wariyo mursalan isagoo mursala wa bacduhum qaarkood kalena muttasilan isagoo muttasila ay wariyeen ow bacduhum ama qaarkood mowquufan xadiidka uu wariyey ow bacduhum <clears throat> yacnii ow rawaa bacduhum qaarkood baa xadiidka wariyey mowquufan isagoo ah wa bacduhumna marfuucan bay wariyeen ow wasalahu ama qaar way xiriiriyeen ow wasalahu huwa bacdi baa xiriiriyey ow rafacahu raawigii baa xiriiriyey ow rafacahu ama waa kor yeelo marfuuc buu ka dhigay fii waqtin waqti ayb marna yacnii isagii baa iskhilaafay kolna yacnii mawsuul ka dhigay kolna marfuuc aan mawsuul ahayn ka dhigay ayb aw aw bacduhum qaarkood baa xadiidkii wariyey mawquufan isagoo wa marfuucan ow wasalahu huwa ama isagiibaa marna myani wasalahu huwa isagii baa xadiidkii wasliyey aw rafacahu ama waa marfuuc buu ka dhigay fii waqtin wa arsalahu waa irsaaliyey wawaqafahu waa adana waa waqfiyey fii waqtin kol waxaan marka waxaa weeyaan sibay isu leeleeyihiin waxaa isle wasalahu wa arsalahu wasalahu fii waqtin wa arsalahu fii waqtin rafacahu fii waqtin wa waqafahu fii waqtin saasay isu leeyihiin say raawigii laftirkiisiibaa ayaa marna waa wasliyey xadiidkii mutasilu sanad buu ka dhigay wa arsalahu fii waqtin usoodbood marna waa mararka qaarna waa irsaaliyey aw rafacahu fii waqtin ama marbuu xadiidka nebiga u kor yeelay wa waqafahu fii waqtin waqtina ma kor yeelin oo saxaabigu uu ku joojiyey fasaxiixu sida saxiixa ah ana alxukma xukunka liman ayaa iska leh wasalahu wasliyey aw rafacahu ama rafciyey ninka nebiga gaarsiiyey ama yacnii sanadka wasliyey ayaa xukunka iska leh sawaaun waxaa isku mida kaana almukhaalifu lahu midka khilaafay ahaayaya midlahu isagoo kale ow akbar ama midka weyn ahaayea lianna dalika maxaa yeele kaagaasi ziyaadatu iqatin weeyaan iqa ziyaadadiis waayo wahiya maqbuulatun waana maqbuula wa minhum culammadii waxaa ka mid a man qaala qolo tidhi alxukmu xukunka liman ayaa iskale arsalahu xadiidka mursa irsaaliye ow waqafahu ama waqfiye ayb qaala alkhaiibu khaiib waxa uu yidhi wahuwa qowlu akari اlmuxadisiina weeyaan wa bacdihim qaarkoodna alxukmu lilakari xukunka waxaa iska leh meesha badan dadka badan siday u werinayaanba iskale ayb wa bacdihim can bacdihim qaarkoodna lilaxfadi midka xifdiga badanaa iskale wa calaa haadaa kan korkiis yani wa bina'an calaa haadaa kan haddii lagu dhiso low arsalahu hadduu irsaaliyo ow waqafahu ama ou waqfiyo alaxfadu mid xifdi badan laa yaqdafu ma dhaawacayo alwaslu wasligii warafcu iyo rafcigii fii cadaalati raawiihi raawiga isaga uu werinaya sidaa u warinaya cadaaladiis waxba u dhibi mayso waqiila waxaa la yidhi yaqdaxu fiihi waxbay u dhibaysaa wasluhu waslintiisa way dhaawacaysaa maa arsalahu lxufaadu waxa ay xufaaddu irsaalinayaan wasligiisan uu dhaawacaya isaga mas'aladan min ahami masaa'il cilmi اlxadiiday ka mid tahay bal kutub اlcilal mas'aladan baa ku badanba ayb kutub اlcilal mas'alada ku badan wa waana mas'alo qaacide mudarida aan lahayn halkan marka mas'aladani marka haddaan awalan cinwaankeeda sheegno cinwaanka mas'aladan ay leedahay waxaa weeyaan tacaarud اlwaqfi wاlrafci aw tacaarud اlirsaali wاlwasli wasli iyo irsaal yaa iscaaridaya waxaa iscaaridaya waqfi iyo rafci waqfi iyo rafci waa taqaanaa ayb raawiga sida u wado nin midkanna ah. ibnu cabbaasuu ku joojiyey min kalaami ibni cabbaasuu ka dhiga xadiidka mid kalaa sii tallaabiyo min kalaami rasuulu ka dhigay hadalkii rasuulku ka dhigay waa rafciyey waqfi iyo rafci baa halkaa isku haysto ninna ibnu cabbaasuu ugu joogaa xadiidka ninna nebigu u tallaabiyey irsaal iyo itisaal irsaal hadda waxaan ka wadnaa inqiaac meeshan nina xadiidka isagoo munqadico wariyey ama isagooba mursalo wariyey midkan kalena waa wasliyeyo ilaa yacnii nebigiibuu sii yani waxaan ujeedaa midkan kalena waasiadii iyo wixii meesha ku jiray buu sheegay ayb tacaarud marka masaladan waa marka tacaarud oo wasli iyoiyo irsaal waqfi iyo rafci tacaarudka laba meeloo ka imaadaa marka raawiga inuu isaga istacaarudo waa dhici kartaa oo marna taaratan isagoo mawquufu xadiidka warina marna isagoo marfuuc mar wuxuu warinayaa isagoo mursal ah saciid ibn wuxuu leeyahay maalan aلzuhriyu can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam marna wuxuu leeyahay aلzuhriyu can saalim can ibni cumar can الnabiy sal ا slam waa raawiga keligiisa mar iskhilaafay marna raawiga maahane laba raawi baa iskhilaafayso oo nina sidaan ula yimid nina sidaan ula yimid waa meesha ugu daran marka sida raajixa marka mas'aladani waxay tahay in la raaco qaacido mudarida ma leh baaxidku marka yaduuru maca alqaraa'in qaraa-inta unbuu la soconaa mar qaraa-inta ayuu la soconayaa intuu qaraa marka fiiriyo ayuu isleeyahay meesha uu markaa eh, uu leeyahay halkaas bay waxay ka jirtaa yacni ay ku xoog badan tahay ayuu rajaxayaa oo mar waxaa dhici karta in irsaalka la rajaxo riwaayada mursalada ah mar in la rajaxo midda mutasilada ah mar waqfiga in la rajaxo mar in la rajaxo yacni marfuuca ayb midda rafciga in la rajaxo laakiin halkan alimaamu nawowi isaga wuxuu saxiix ka dhigay mar walba midka ziyaadada wataa la rajaxa buu leeyahay waqfi iyo rafciyaa ziyaado wata marka waqfi iyo rafci rafcigaa ziyaado wata sababtoo ah ninkan mawquu yacnii waqfiga sameeyey ibnu cabaas uu ku joojiyey ninkanna waa ziyaadiyey soo maha irsaal iyo itisaal yaa ziyaado watan itisaalkaa wato markaa isaga wuxuu le aziyaadaةu min aلiqati maqbuulaة calى طariiqati اlfuqahaa u maray marka alimaamu الnawowi meeshaa sidaasna sawaab ma aha calىa طariiqati اlmuxadiثiin sawaab uma aha waana ibnu xajar mas'alada ou aad culammada shaaficiyada qaar badan oo ugu qabsaday waayo oo u yidhi waxaa la yaab leh culamaau shaaficiya inay idlaaqaan qaacidadan aziyaadatu min ahiqa maqbuula ay idlaaqaan iyadoo imaamkoodii mas'aladan uu tafsiil geliyey taasaa la yaab leh tafsiilka marka alimaamu shaafici tirmidi bukhaari abu xaatim abu daawuud axmed bin xambal arbaadu culamaai alxadiid mas'aladan inaan sidaan loo idlaaqinay ku tageen aziyaadatu min ahiqa maqbuula inaan sidaan loo daynin ayb marka in la yidhaahdo ziyaadada waa la fiirinayaa munaafiye inay tahay inaanay munaafiye ahayn yani waa noo imaan doontaa matni hadda ka hadli maayo tacaarud waxau ka hadlayaa sanad ku saabsan waxaa badan sida badan in la raaco riwaayat اlaxfad taasaa horta aqlab ah axfadnimada marka laba jihay ku imaanaya jiho oo kadro ah <clears throat> tarjiixu wuxuu ku imaanayaa jihat اlkara ama wuxuu ku imaanayaa jihat اlxifdi sida badan karada maala waxaa weeyaan hal raawi ayaa xadiidkan rafciyey shan raawi oo isaga lamidana waqfi waa waqfiyeen makrajka uu ka soo baxayna xadiidku hal meel way shantaa la rajaxa markaas <clears throat> ninkan marka riwaayada uu la yimidna shaadi iska noqonay tarjiix waxaa kaloo ku imaan karaa dhinaca xifdiga laba waayo wax iskhilaafsan nin baa marka waxaa weeyaan xifdi badan midka kalena ma xifdi badna alaxfad riwaayat alaxfad muqadamatun calaa calaa hayrihi calaa riwaayati hayrihi waa laga hormarinaa waa sida badanaa sidaas ay tahay sida badan waa sidaas laakiin mararka qaar baa waxaa dhici karta in kasrada laftirkeeda inta laga tago la rajaxo halka qof aa markaan leenahay marka qaraa-in baa un la daba joogaya mar mihaalkeeda waxaa ka mid a xadiiu laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiiu laa nikaaxa ilaa biwaliyin abi muusa alashcari xadiidka sanadkiisa sidan weeyaan can abi isxaaq abu isxaaqaa laga warina can abi burda abu isxaaq can abi burda can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam abu burda waa taabici markaa sufyaanu thawri iyo shucba labadooda can abi isxaaq can abi burda can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam saasay u wariyeen riwaayadaas maxay tahayna waa mursal riwaaya mursala wa sufyaan الthawriyu wa shucbatu can abi isxaaq can abi burda can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waa mursal israa'iil israa'iil ibnu yunis ibnu yunis ibn abi isxaaq الsabiici can jaddihi abi isxaaq can abi burda can abi muusa can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam riwaayadaana maxay tahay mawsuulo wa riwaayo marka mutasila iyo tacaarud baa marka meeshan yaallo wasli irsaal shucba iyo thawrina waa irsaaliyeen xadiidka laba xifdi badan w xagga tiradana waa ka badan yihiin xagga xifdigana waa ka badan yihiin yun israa'iil israa'iil keligii isagoo hal qof ah lagana xifdi badan yahay lagana tiro badan yahay ayaa maanta xadiidkii waaba wasliyeyba alimaamu albukhaari iyo culamaa lxadiid marka riwaayada xadiidka alaa nikaaxa ilaa biwaliyin riwaayat israa'iil ay rajaxeen oo midaan hawri iyo shucba waxaa laga rajaxay middaas halka qof qaacidaduna hadda ogowda axfad iyo marka la dhaho iyo tiro marka la dhaho waa laga badan yahay haddana maca daalika sidaan bay yeeleen sababta waa maxay qariino waxay yidhaahdeen israa'iil axfadu fii xadiidi jaddihi israa'iil awowgiisa xadiidkiisa marka laga hadlaayo <clears throat> axfad <clears throat> oo cinaayo gaara iyo mumaaraso gaara oo fara badan buu siiyey <coughs> marka hadda hal waaye iyo waa laga xifdi badan yahay la fiirin maayo qariinadaa lala socona marka baabkan qaacidda mudarida ma laha waa waxaa lagu soconayaa marka eh, qaraa-intaa unbaa la daba jooga waana baabka abwaabta ugu dhibka badan oynan u banbixi karin ilaa culamaau اlcilal oo raggii hore ah waxa kutub cilal markaad akriso masaa-ishan unbaa u badan wax laysku hayo ayb hadda marka baabkaani waxay gelaysaa baabkii ibnu salax uu yidhi beyna beyna waay kitaabkii hore nuqbaan markaan ka hadlayna ziyaadatu iqada waataan saddex u qaybinayni matniga markay ku jirto mid waxaan dhahnay marduudo ah iyo mid maqbuulo ah iyo mid beyna beyna ah. midda maqbuulada waxay ahayd haddaanay munaafiye ahayn ziyaadadu midda beyna midda yacnii marduudada ahna maxay ahayd waa midda iyada marduudada waxay ahayd midda munaafiyada ah mid beyna beyna oo waxaa abaa jirtay aan mid dhinacna la raacinaynin oo iyadu qaraa-inta un la fiirinayay middaas beyna beynada iyo waxaa isku mida baabkan baabu tacaarud اlwasli warafci iyo baabu tacaarud اlwaqfi wاrafci iyo wasli irsaalka hadda markaa ku kala socnaatay ogow ziyaadatu hiqada matniga iyo middan mas'aladan sina waa isku soo galaan sina waa ku kala tagaan aziyaadatu min ahiqa marka laga hadlaayo baabkan waa soo gelaa laakiin intuu ka soo gelaana qaybkii bayna baynada ahayd waa qayb ka mida ziyaadatu iqada baxigeeda ziyaadatu iqadana marka waa ka caamsan tahay baabkan iska jir marka masaladan dadku waana lagu raftaa waana dhib badan tahay tadbiiqeeduna aada u adag yahay naam oo markaa yani waa la tadbiiqina laleeya waxaad arkay culimmada waaweyneeda ku kala tegaysa oo nin waqfigii buu rajaca ninba meel alimaamu shaafici isagu qaacida cajiib lahu sameeyey wuxuu leeyahay raawiga axfadka ah qofka ziyaadadiisa la aqbali karo iyo kaan la aqbali karin markuu ka hadlayo wuxuu yidhi haddaad aragto qofku isagu hadduu iskhilaafo ee uu yacnii rafci iyo waqfi oo kale ayaa ayuu isku khilaafay riwaayadiisii haddii sidaasoo kale uu yeelo haddaad aragto raawigu inuu ku dadaalayo riwaayatu naqsi inuu keenaayo oo midda ziyaadada uu iska ilaalinayo faclam wuxuu yidhi marka ogow raawiga inuu daabid yahay oo marka hadduu ziyaado kuu keeno qofkaasoo kale ka aqbal maala imaam maaligaaba ka mid ah imaam maalig hadduu ka shakiyo xadiidku mawquuf mi amase waa marfuuc mawquufnimuu ku joojinayaa marna ma rafcinayo dadaalka ilaa yaqiintu maxay ku jirtaana in hoos loo soo dego ila ziyaadadaan la hubin laakiin tan waa la hubaa raawigu hadduu noocaas yahay isagoo sidaa ah hadduu wax kuu ziyaadiyo waa iska aqbala ila ninkii waxaa weeyaan aad u isu ilaalinta badnaaye araabicu idaa rawaa marka baabkan saas idaa rawaa bacdu iqaati iqaadda qaarkood hadday wariyaan addaabitiina alxadiida xadiidkii hadday wariyaan mursalan isagoo mursala wabacduhumna mutasilan aw bacduhum qaarkood mawquufan buu wariyey wa qaarna marfuucan aw amase wasalahu huwa isagii baa wasliyey wa arsalahu waa irsaaliyey mar kalena aw amase rafacahu wou kor yeelay nebiguu gaarsiiyey fii waqtin waqti wa waqafahu waa waqfiyey oo saxaabiguu ku joojiyey fii waqtin waqti kale isagii baa markaa iskhilaafay oo marna saan u wariyey marnaba sidaan u wariyey faaxiixu sida saxiixa ana alxukma xukunka liman wasalahu baa iskale ow rafacahu mawsuulka iyo marfuuca iskale buu yihi xukunka mutasilka iyo marfuuca sawaaun isku mid waxaa ah kaana almukhaalifu lahu kan khilaafaya ninkan waa yani waasilka ah yani ninkan yani itisaalka keenayo iyo midkan raafica oo xadiidka kor yeelaayo waxaa isku mid ah kan sawaaun xajina kaana almukhaalifu lahu midka isaga khilaafaya ninkan khilaafaya milahu isagoo kale ahaaya ow akbar ama midka weyn ahaaya lianna dalika maxaa yeele kaagaasi ziyaadaةu iqati weeyaan wahiya maqbuulatun sidaanna waa laga xoog badan yahay nusatu nadarka ku noqo waxaad arkaysaa isagoo marka ibnu xajar aad arrintan uga hadlayo wa minhum culimmadii waxaa ka mida walidaalika marka masaladan in badan waxaan arkaya kutubta alimaamu nawowi tan baa qaalibka ah xadiid shaad culimmada ku tilmaameen ayaa isaga wuxuu leeyahay ziyaadadan shaad ma aha waa ziyaada saxiixa wa ziyaadatu min aiqati maqbuulatun qaacidadan ku socdaa markaas hadduu qaacidadan uu yacni asalsaday furuucdiisuna tan unbay heegan u ahaanayn wa minhum waxaa ka mida ayb man qaala wa minhum culimmadii man qaala qolo tiri baa ka mida alxukmu liman arsalahu marka walidaalika meesha waxaad arka xataa masaa-isha fiqiga marka laysku hayo marmar baa waxaa loo baahanayaa ziyaado ama xadiid marfuuc irsaal iyo yacni waxaa iscaariday iyo wasli markaasaad arkaysaa marka masalada la raadinayo marka eh, eh, irsaal xadiidkiina marka mas'alo fiqhi ah ayuu ku tacalluqaa waxaad arkaya marka qaarka aan mas'aladaas qabin waa cilaynaya waxay leeyihin meeshan waxaa ishaya irsaal iyo wasli xadiidkan isagoo mursal uu soo arooray riwaayadii mursaladay ku cilaynayaan midda mawsuulada ah waxaad arkaya marka ragga qaarkood yani masaaisha markay u tacasubayaan kutubaha eh, marka isaga joogto oo isaga uu u baahan yahay wuxuu leeyahay waziyaadatu min ahiqati maqbuulat riwaayada isagaa raba inuu xujaystee marka isagu inuu radiyo ou rabana oo ziyaadadan yacnii mas'ala fiqhi a ah madhabkiisa aanu ku dhisaynin waxba masalada aanu xadiidkan inuu ku dhisa aanu aynan iyagu ku dhisaynin riwaayadii mursalada ahayd wuxuu ku cilaynayaa middan kale ayb waa badan tahay marka masaladaas culummadu marka meelaha ay aada isugu naqdiyaanay ka mid tahay waaweyn ayb waxaa ka mid a ah maalan haweentii aabbaheed ou qasbay oo guurka uu ku dirqiyey oo markaa nebiga intay u timid tiri rasuulka ilaahi aabbay ah, waa idirqiyeen anoo nacayo nin igu nikaaxay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla slam khiyaar buu siiyey marka khiyaar ayuu siiyey halkaas marka waxaa ka soo bixi karta yacnii eh, eh, xadiidku marka sidaa markuu yahay haweentaas garoob may ahayd mase waxay ahayd gabar bikraa midna ma kala caddaynin riwaayadaas riwaayo abu daawuud ku suganoo marka waxaa jirta iyada caddaynaysa inaanay garoob ahayn riwaayo marka sidaa caddaynaysa ayaa yaa ayaa jirto marka riwaayadaas alimaamu اlbayhaqi iyo waa u cilaynaa wuxuu ku cilaynayaa marka eh, eh, irsaal iyo baabkaanuu ku cilaynaya ila isaga marka waxuu arkaa ijbaarku inuu yacnii wax uu ou banaaw jiro oo markaa wa lagu yani sidiisa ku guntan maayo wax fasakha iyo wax kale aan ama yacni khiyaar inaanu jiraynin oo sida marka awooga iyo aabbuhu inay wax dirqin karaan gabadhu ay dirqin karaan bikrada bikhilaafi tayib marka xadiidkan waxay ku xambaarayaan islaantan inay garoob ahayd kan kalena marka waxay leeyihiin baabkaanay ku cilaynayaan ee abu daawuud ku yimid marka madaahibta kale marka xanaabilada iyo kale aaday ugu naqdinayeen meelahaas ibnulqayim tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay kolna eh, ziyaadadu markay yani tusaalayaal u keena marka alimaam ulbayhaqi marar badan oo aziyaadatu min ahiqa maqbuula oo wax ku socodsiiyo halkan maxaa diidaya ule inuu ku socodsiiyo ilaa mas'ale isagu markaa ku jirta maahane oo fikrad markaa isagu ku hormartay darteeda u diidaya inuu qaacidada ugu socdo marka calaa kullin waa un dhib fara badan bay masaladan leedahay aad u tiro badan weliba oon la xallin karin wa minhum waxaa ka mida eh, culimmadii man qaala qole iyagu markaa yidhi alxukmu liman arsalahu baa iskale oo waqafahu ama waqfiyey qaala alkhadiibu waxa uu yidhi wahuwa kuwana marka iyagu kuwaa horay ka soo horjeedaan waxay leeyihiin ixtiyaadku waa riwaayada naaqiska ah iyadaa la agjooga qaala alkhadiibu wahuwa qowl akar lmuxadiiin khadiib lbaqdaadi wuxuu le muxadisiintu kanay bay u badan yihiin wa can bacdihim qaarkood tasarufka culamaa ulxadiid qaar waa sidaa waa jirtaa oo qolooyinka aad weliba isu ilaalinaya wa can bacdihim qaarkoodna waxaa laga wariyey alxukmu lilakar xukunka waxaa iska leh meesha badan yacni dadka badan meeshay jiraan wa bacdihim wa can bacdihim qaarkoodna lilxfadi alxukmu lilxfad kan xifdiga badan baa iskale wacalaa haada yani kan korkiisa haddaan qowlkan qabsanno low arsalahu hadduu irsaaliyo ow waqafahu ama ow waqfiye alaxfadu kii xifdiga badnaa ayaa xadiidkii waqfiyey waa irsaaliyey maalan laa yaqdaxu alwaslu wاlrafcu fii cadaalati raawiihi <clears throat> laa yaqdaxu lwaslu wasligu ma qadxinaayo iyo warafcu iyo rafcigu fii cadaalati raawiihi raawida raawigiisa oo yacnii wasliga iyo rafciga raawiga warinaya cadaaladdiisa waxba u dhimi maayo yacnii haddaan rajaxno riwaayadan yacnii axfadka oo maalan ninkanna waa irsaaliyey midkanna waa wasliyey waxaan nidhi riwaayat alirsaal eh, araajix ah tan kale waa ka tagnay ee ninkii wasliyey isagu cadaaladdiisa wax ma u dhin maysa arrintaa iyadaa ma ugu dhin mayso waa nin uun laga raajix noqday laakiin cadaaladdiisu sidiibay baaqi u tahay saasuu rabaa inuu yidhaha waqiila waxaa la yidhi yaqdaxu fiihi wasluhu wasligiisu wuu dhaawacayaa maa arsalahu lxufaadu wax ay xufaadu irsaaliyeen oo marka cadaaladiisiibaa si wax ugu dhinmayso ayb oo qaar marka masaladan dambe qiil buu ka cabiray <clears throat> ayb atadliisu tadliiskiibuu halkan ka galay wa huwa qismaani tadliisku waa laba nooc alawalu tadliisulisnaadi waay bian yarwiya waa inuu wariyo raawigu caman caasarahu qof uu la mucaasarooday maa lam yasmachu wax aanu ka maqlin inuu ka wariyo minhu isaga xaggiisa uunan ka maqlin muuhiman isagoo dadka ku iihaam gelinaayo ku shaki gelinayo samaacahu maqlitaankiisa inuu ka maqlay isagoo dadka moodsiinayo qaa'ilan isagoo markaa dhahayo qaala fulaanu aw can fulaanin qaala iyo can iyo isticmaalaya wanaxwahu warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid inuunan ridin shaykhahu shaykhiisa wa asqada hayrahu hayrkii inuu riday ayaa laga yaabaa hayrkii uu rido warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid shaykhahu shaykhiisa inaanu ridin wa asqada hayrahu hayrkii inuu rido daciifan aw sagiiran daciifan yani ahaya sheekhu ow sagiiran ama yaraan dacfi ama yaraan taxsiinan lilxadiidi taxsiinan sidaana wuxuu u yeelayaa taxsiinan liajli taxsiinin xasanin darteed lilxadiidi ou xasaninayo allan marka tadliiskii uu gelayaa tadliisulisnaad iyo tadliisushuyuuka u kala baxaa tadliisulisnaadku wuxuu ku tacriifiyey an yarwiya canman caasarahu an yarwiya xadiidka inuu weriyo canman caasarahu raawiga qof uu la mucaasarooday inuu ka wariyo muxuu ka warinayaa laakiin maa lam yasmachu minhu waxaanu ka maqlin muuhiman isagoo ku moodsiinayo samaacahu inuu ka maqlay maqlitaankiisa qaa'ilan wuxuu dhahayaa marka ihaamkii uu ku sheegayaayo qaala fulaanun ow can fulaan iyo wixii lamida halkan marka caman caasara hudaas ayaa laga fiican huwa an yarwiya raawi raawigu inuu xadiid wariyo waaye caman qof uu ka wariyo laqiyahu caasarahu meesha maxaa yeelay caasarahu haddii la yidhaahdo hadda asago imaamu nawowi caasarahu buu qoray ma tiraysid marka nusqo qaldantay ma aha n waad ku hor dhiganaysaa maxaa yeelay caman caasarahu haddii la yidhaahdo dad badan oo mucaasaro haysto oo haddana can wax ku warinayaan tajliis lagu sheegin waxaaba ka mid a ah dadkii waqtiga rasuulka noolaa laakiin aan arkin nebiga mucaasaro waa jirtaa hadday can can ay dhahaanna tadliis cid ku sheegtay ma leho mursal baa lagu sheegay irsaal khafi ah ayb saa hadday tahay marka maya in marka la yeela ma ahan waa in markaa caman caasarahuda ma soconayse caman laqiyahudaa fiican waana siduu imaamu alxaafid ibn xajar taxqiijiyey fii kitaabihi nuqbaha ama nushada casharka damaan insha allah u dhamaystiran bilahi towfiq sal sl